ahaanna inuu ku jiro khaladaad iyo inuu arrimihii isku xidhnaa ka kala tegey badhna uu qaatay badhna uu ihmaaliyey waxaa kaloo aynu tilmaami doonaa maanta sideedii qodob ee soo hadhay sideedduba ay habboonayd inuu qodob qudha iskugu soo ururiyo qodobkaasina uu yahay waar culimada waaweyn ahlu sunne waxbana ha ka qaadinina hana dhegaysanina diintana ha barinino cilmi ha u yeelanina aniga igu xidhnaadiyo intayla midka ah culimmada waaweynna hadaladooda tuuro himaaliya sidaan sheegi doono qasas aad iyo aad u cajiiba oo wadaadka iyo qaar kaloo ay saxaabi yihiin qaaran magacaabi dooniyo qaaran ka boodi doonaba ay sameeyeen ama ka dhacay waxaa ka habboonayd inuu yidhahdo san sheegay annaga nugu xidhnaado culimmada ha ku xidhnaanina culimo ma jirte annagaa culimo ah oo qofku markuu rabo inuu cid isqaatiyo ciddaasu cilmigeedu wax ka sheegayaa iyagu odhanaya culimo maaha marka hore ama tashwiish buu ku falaya wuxuu odhanayaa waxa idiin sheegeen ha qaadanina ka taga ka fogaada ka dheeraada ka carara ka carara marka la cararinaya loo cararayaa marka laga cararo ciddii cilmiga haysataya loo cararayaa marka laga cararo ciddii diinta lahadiya loo cararayaa marka laga cararo ciddii ilaahay ka cabsanaysa loo cararayaa rabbina uu leeyahy jalla wacala inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka baqda addoomihiisa culimada uun waxaan ka horaysiinayaa intaan qodobada akhriyin biidni illaahi tabaaraka wa tacaala in yaroo kooban oo waajibka ama xuquuqda culimmada aynagu nagu leeyihin ah marka ugu horaysa culimmada waaweyn ee ahlu sunne waa culimo waaweyn oo ilaahay jalla wacala diintan uu ku ilaaliyu ku badbaadiyey caalimna waxay ku qeexeen culimmadu alladii yacrifu alxaqa bidaliilihi qofka caalimkaahi waa caalimka weyn ee xaqa daliilkiisa ku garanaya sida uu ibnu lqayim bayri raximahullah والحق معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان حق waa in lagu garto hanuunkii daliilkiisa kaas iyo kudayashada indhahal ima sinna shakhsi kasta oo kelmad garta ama laba garta oo deliilkeeda sheegaana caalim noqon maayo siday culimmadii ba yidhaahdeen walaysa kullu man calima saara caalima qof kastoo shay ogaada caalim ma noqdo awalan culimmada waaweyn oo madax ay u yihiin ashaykh صالح بن فوزان الفوزان الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الشيخ عبد المحسن العباد الشيخ محمد سعيد رسلان الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا الشيخ الشيخ الشيخ سي سعو سي علماء أهل السنة سيد الشيخ فركوس سيد الشيخ أبو بكر آذاب الشيخ مزمل عوض فقيري يا علماء كلا أهل السنة إيه شوك تعالمك hadday yihiin kuwa jooga meelo fogfog iyo haddayiin kuwa jooga meelo dhowdhow hadday yihiin kuwa aynu garanayno iyo hadday yihiin kuwa aynaan garanahayn culimada ahlu sunnee la yaqaano ee sunnada rasuulka difaacaysa calayhi salaatu wasalaam ee diinta ilaahay ka ilaalinaysa ciddii wax ka sheegaysa ee diinta ilaahay ka ilaalinaysa ciddii been ka sheegaysa ee diinta ilaahay ka ilaalinaysa ciddii leexinaysa ee diinta ilaahay ka ilaalinaysa ciddii wuxudhimaysa ee diinta ilaahay ka ilaalinaysa ciddii taxriifinaysa ee diinta ilaahay ka ilaalinaysa tafsiir khaldan saaraysa ee diinta ilaahay naftooda iyo maalkooda uhuraya ee diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala difaacaya mar walba wakhti walba xaalad walba goorka kastay joogaan xilli kastay joogaan iyo adduunka dhan kastay ka joogaanba culammada ahlusunna waxaynugu leeyihin xuquuqdaynugu leeyihinna ka mida ah, ikhwatii baaraka allahu fiikum atacadub macahum in laga aadaabsado qofka daalibcilmiga ee ardayga ah waxa la gudboon inuu ka aadaabsado qofka caalimka ah oo aanu afka ku taagin oo aanu ka digin oo aanu ka fogaanin oo aanu iska ilaalin aanu ka dheeraanin maadaama weli uu yahay xunsurun walam yatasabad isagoo xunsuran weli zabiib noqonin inuu iska dhigdhigo maaha caalimo uu isqaadqaado oo dabadeeto culimmadii waaweynayd ee cilmiga lahayd ee taqwada lahayd ee waraca lahayd ee da'da lahaydee ilaahay uu yidhi jalla wacalaa waalraasikuuna fi lcilmi kuwii ilaahay uu ku ammaanay qur'aankiisa innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun inuu afka ku taaga maaha dhammaan culimmada ahlusunna o dhan kulligood buu ka digey muuse ka wada taga buu yidhi anaa sheegi doona wax kastoo yidhaahdana qaadaninaan ku dhaqmina yaan raacaynaa yaanu ku dayanaynaa yaan amarkooda qaadanaynaa yaanu diintii ka qaadanaynaa haddii la iskhilaafo yaan odhanaynaa noo kala saara khilaafka yaa diintii fahmaya yaa dadka fahamsiinaya yaa dadka ugu yeedhaya yaa dadka u sheegaya yaa dadka tusaya wixii khaldama yaa dadka ka leexinaya wixii khaldama yaa wixii saxsan tusaya yaa ku laasimsiinaya wixii saxsan yaa faraya yaa wanaag ballan qaadaya yaa xumaan uga digaya yaa la ixtiraamaya yaa la jeclaanaya yaa loo dhowaanayaase haddii la yidhaahdo dariiqa muuse haaligga ah hala raaco hala maro ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala watilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun tusaalayaashan qur-aan ku sheegayno waa tusaalayaal dadkaaan u yeelayno wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun cid kalena garan mayso fahmi mayso weelayn mayso oo ka warrami mayso cidda cilmigale mooyaane waxaa kaloo ilaahay yidhi jalla wacala يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلهيكم مؤمنين تيمان كلو كريليا كو علمي لهنا درجوين بوغاديا مد علم لها مد كالكسر كسريا كعلم بضان سدو يدي الرب جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم wa fawqa kulli dii cilmin caliim mid kastoo cilmi leh mid cilmila ka sii sarreeya waata ilaahay yidhi jalla wacala anzala min alsamaa'i maa'an fasaalat awdiyatun biqadariha faاxtamala الsayl zabda raabiya wmima yuuqiduuna calayhi fi الnaar ibtiغاءa xilyatin aw matاacin zabd mثlh kadalika yadrib اllah الxaqa wاlbaطil faأma الzabd fayadhab jufaءa وأma ma yanfac الnaasa faymkuث fi اlأrض ilaahay wuxuu hi anzla min asamaai maaan fasaalat awdiyat biqadariha intaasaan uga jeeda anzla min asamaai maaan ilaahay cirka biyu ka soo dejiyey fasaalat awdiyat biqadariha markaasaa togba taagtii rogmaday tusaalahaas waa noocma waxay yidhaahdeen culimada tusaalaha ku xeel dheere qur-aanka amhiladiisa ka waranta sida ibnulqayim iyo sicid iyo keyrkood iyo ibnu kaiirba tusaalahani waa tusaale cilmiga loo yeelay wuxuu ka soo degay cilmigii samada nebi muxamed baa lagu soo dejiyey calayh salaatu wasalaam malaku jibriil baa u keeno oo xaggiisa kala yimid qalbigiisu ku soo degey qalbigii nebi moxamed sal allahu caleh wasalam wuxuu cilmigii u qaybiyey mu'miniintii kale quluubtoodii baa lagu shabahay webiyada fasaalat awdiyatun culmmadii waa sidaas mid cilmi badan garanaya mid mujtahida mid caalima sidaa awgeed ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inagu waajibiyey ixtiraamu alculamaa in culammada la ixtiraamo waxaa kaloo ka mida ah waajibaadkii xuquuqda culammadu inugu leeyihiin taacatu lculamaa in la ateeca culimmada oo aan la khilaafin wixii wanaagay ina faraan ilaahay wuxuu ka dhigay arrin waajiba wuxuu rabbi yidhi jala wacala yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha wa rasuula wa uli lmri minkum kuwa ilaahay rumeeye ee mu'miniinta ahow ilaahay maqla rasuulkiisana maqla calayh salaatu wasalaam dadka idiin madaxdaana maqla waxay yidhaahdeen cabdilaahi bnu cabaas iyo jaabir bnu cabdilaahi mujaahid iyo cataa iyo xasanulbisri iyo abulcaaliya waxaa looga jeedaa ululmriga aayadan alculamaa'u waalfuqahaa culimmada iyo fuqahada waana hadalkuu yidhi axmed ibnu xambal waxaana doortay imaamu maalik ibnulqayim aljawsiyana sidaasuu yidhi raxmat ullaahi tacaala calayhi mutarif wuxuu yidhi wabnu maslama samicnaa maalikan yaquulu مالك أولي بان مقلني هم العلماء علماء لو تشيدا علماء مقلة وحير ابن القيم رحمه الله طاعة الفقهاء أفرض على الناس من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وحول بن القيم رحمه الله إن لم أقل فوق هذا وحيك قواتي بسنتها ذاتك إن لم إلى إذنك يا أبا ياشا سدوشا يا كتابك قرآنك يا وعدي كدب لهم آخر آيدا قرآنك إلى ويري ذاتك مؤمنين تاهو مقل إلهي رسولك سنة مقل عليه الصلاة والسلام ذاتك إذن من أحضان مقل وعلي مضي أمر ذي هذا الشيء يسكو قبستان وعلي إلهي كتابك إنسا يسنى رسولك عليه الصلاة والسلام هذا إلى الرميسنتهين ما أنت قيام الرميسنتهين تاسا إذن خير بضن عربتين الدمان أوفي عنه يعني وحوي القرطبي رحمه الله وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة وحوي القرطبي أرنتني وحي تسيسا إلهين وإن فري إلا عليا أرماها كتابك إلهي يا سنة رسولك عليه الصلاة والسلام تاسين لغا فهم مايو لغا هلي مايو لغنا سوقادا مايو كتابك وعلنتيسا لفهم مايو سنة وعلنتيسا لفهم مايو إلا علمة الله علي موياني تاسين وحي تسيسا إنا يواجب تهي tahay culammada in su'aal la weydiiyo waxaa kale oo waajiba in la sameeyo la fuliyo su'aalaha waxay kaga jawaabeen maasha allah waajib inay tahay culimmadu waxay kaga jawaabeen su'aalaha in la maqlaa waajib inay tahay wuxuu yidhi jasaas tafsiirkiisa وليس يمتنع أن يكون ذلك أمرا بطاعة الفريقين من أولي الأمر وهم مراء السرايا والعلماء وحيري مدي ليسو إني واجبتها إلا أطيعه لبدا قولوا مرحبا إيا علماء وحكى له ابن العربي والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعا sida saxdii agtayda waxay tahy buuhi ibnuulcarabi inay sax tahay in la maqlo culimmadii umaraduba inay waajibtahy labaduba in laisku haddaba hadduu qof isku dhereeriya muusoo kale hadduu isku dhereeriyo culimmada oo culimmo uu ismoodo tasababa wa huwa xunsurun hadduu ismado culimo oo isla waad caalim baa tahay oo culimmada aqwaashoodaad radin kartaad celin kartaa oo adigaa loo fatwoonaya oo jaamacad baan yar lagaaga dhiibay oo waxaad tahay nin wax ahoo wax fahansan oo waxaad tahay qof isagu khayr badan oo waxaad tahay qof culimmada qawaaciddooda ku tuman kara oo ta'siilin kara oo afka aan la xidhi karayn oo wixiise lagu radin karayn waxaynu leenahay isdeji isdeji hareeraaga cidda joogta waxay tahay cidaan waxba fahamsanayn cidda aan kula seexaynayn cidda sacabka kuu tumaysa cid ku degaysa weeyi fawallaahi qof naasix kuwahay kulama saaxiib aha hadduu kuu saaxiib ahaan lahaa waa toosnaan lahayd mustaqiim baad noqon lahay waxna waad fahmi layd qawaacidda ahlu sunnahana tumateen kumanaad ciyaarteen adigoo sheeganaya weliba inaad tahay qof salafiya oo necab dawaa'iftiyo firaqa kale ibnu cuthaymiin raxmat ullaahi tacaala calayhi wuxuu yidhi siday umaradu u yihiin iyo dadka salaatiintii qaar ay waajibtay in la ixtiraamo oo la xaq dhowro oo la weyneeyo oo la maqlo kolba siday shaniicadu la timid liannahum ida xtuqiruu amaama annaasi waayo haddii dadka hortooda lagu xaqiro siduu muuse samaynayo wa udilluu oo la dulleeyo وهون أمرهم وأرنتود أي دبعدو ضاع الأمن وسار البلاد فوضى وحلما ينبت قليلا دلكنا وحو يا دل خلخلصا ولم يكن للسلطان قوة ولا نفوذ وينهين أواد يفلتان مدنها لمايو فهذان السنفان من الناس لوضن قلوبتك كمذا العلماء والأمراء علماء أمرنا إذا احتقروا أمام اعين الناس فسدت الشريعة هذه اللغة يا رئيس تولغ الليلو تتكفرت هذا شرعه فسهاذي وفسدت الأمن أمن فسهاذي وضاعت الأمور أرمه ويلميان وصار كل إنسان يرى أنه عالم قفك استوى العسار كين العالمين <laughs> maasha allah wadaadkoo midhan baa soo umaamadanaya qowlaladana xunba ka sii daynaya af soomaaligii isoon garanayn dadka dhex galgalaya wax allaali wuxuu doona sheegaya waa soo cumaamadanayaa midaan loogu talagelin inuu cumaamato mid mutaystay in cumaamadda lala soo maydh oo debiile ka naqa cumaamadda uma cunta inti aan xidhatide أي عمامة حد عمامتي العمائم على البهائم أي نقول نسأل كذو وحويري وكل إنسان يرى بأنه هو الأمير قف حوار واركين سوق أمير كي فضاعة الشريعة شريعة اللوميسة وضاعة البلاد وضنك اللمية ولهذا أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء سيدا وقيت بيلها وحين فرين إلا مغلا ولا أطيعه لبعض قلع علماء أمراء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن آخرين وحيري ونضرب لكم مثلا تسالا إذن شيئين إذا لم يعظم العلماء والأمراء هدال وين العلماء ذي أمرنا فإن الناس إذا سمعوا من العالم شيئا قالوا هذا هين قال فلان خلاف ذلك وهي أولين ضدكو هدى مغران عالم شيري أرين دا نسك فدود Ah, hebel baa yidhi arrintan arrin khilaafsan waatuu muuse inugu wada eh waa jabkiyo hoogguu muuse inoo horseediyo inugu ridayo waa xarfaddu inoo qodayo ee aynu aasayno oo aynu leennahay inaga aas wadaadow ha inugu furfurine aw qaala wuxuu odhanayaa haadaa hayin waa arrin fudud waba yacrifu naxnu nacrif annaguna waannu garanayna isna waa garanayaa kamaa samicnaa can bacdi sufahaa'i aljuhaal sidaynu ka maqnay qaar caqligaabiyo jaahiliina annahum idaa juudiluu fii mas'alatin min masaa'il cilmi haddii lagula murmo masale masaaish cilmiga ka mid a oo lagu yidhaahdo kaasi waa axmed bni xambal hadalkii axmed ibni xambal axmedana waxa weyn isim maa laa yansarif ah lilcalamiyati ووزن الفعل هذا قول الإمام أحمد بن حنبل هذه لقول هذا الصداع قال وحنا نعم ها وهذا الكيد هذين مالك شافعي هم رجال ونحن رجال يقولوا ورقنا ورق بيني لكن فرق بين رجولة هؤلاء ورجولة هؤلاء لكن وحي لوحد لك رقابيا رق النمذي كواز يا يهايين رق ماذا كوان رق لمودكي أي رقيهين من أنت حتى تسادم بقولك وسوء فهمك وقصور علمك وتقصيرك في الاجتهاد وحتى تجعل نفسك ندا لهؤلاء الأئمة رحمهم الله ابن عثيمين وحي لي وياتها يا إلا هذا adigu كهر aad فهم ka hortimaado علمي gaaban cilmigaaga دلال أنت هذا lamida aad naftaada uga dhigayso culimmada mid lamida faida istahaana annaasu biاlculamaa hadday dadka culimmada yaraystaan kullu waaxid yaquulu ana alcaalim ana almixriir ana alfahaama mid kasta wuxuu odhanaya anaa caalima anaa ah kii ugu dembeeye ugu fahanka badnaa ana alcallaama ana albaxru aladii laa saaxila lahu anaaba ah baddii aan laga soo gayoonahayn siduu xajuuriba ay yidhaahdeen imaamu haqalayn kullun yatakalamu bimaa shaa mid kastaa wuxuu ka hadlaya wuxuu doono wayuftii bimaa shaa wuxuu doonu fatwoonaya wlatamazaqat ishariicatu bisabi hada aladii yaxsul min bacdi sufahaa diintu way googo'i lahayd waxyaabaha ka dhacaya ka soo xasilaya dadka caqligaabyada awgeed buuri ibnu cuaymiin wakadalika alumaraa sidoo kale umarada wuu sii sheegay calaykum salaam wuu sii sheego wuu ka warramay ixtiraamka la ixtiraamayo ilaalinta la ilaalinayo wixii la midka ah haddii calaykum salaam haddii culimmada la yaraysto oo culimada dayiqoodii la qaadi waayo oo hadalka cid ku naqdiyeen la fahmi waayo la qaadan waayo waxa dhacaya in la madho oo dhibaata ay ka timaado dhibaato aad iyo aad u fara badani dhibaatada ka imanaysa waxa ugu horraysa inuu taraxoo kale u soo cumaamato oo cumaamad u soo qaato oo uu yidhaahdo culimaanahay walaysa min alculamaa walaysa min aladiina yufariquuna bayna camaa'imihim wa jawaaribihim sidaa awgeed khulaasadu waxay tahay aynu gudagalna bal sideedii qodob qodobka saddexaad wuxuu yidhi qodobka saddexaad ثالثا waxaan idinkula talinaya qodobka saddexaad oo talo yuu la talinaya ma garanayno ibtaciduu can hadihi الاkhtilaafaat alatii taqacu bayna mashaayikh الdacwati الsalafiya walaa tashtagiluu biha wuxuu yidhi waxaad ka fogaataan khilaafaadka iyo iskhilaafka ka dhacaya culimmada salafiyiinta dhexdood ha ku mashquulina haye haddii laba caalimo culimmada ahlu sunnaha ka midii mas'ale fiqiya isku qabsan soo dhowee ha fogaynba masale fiqiya isku khilaafeen laba caalim oo culimaha sunna ka midi mid wuxuu yidhi hilibgeelka waa laga weysaysanayaa rasuulku wuxuu yidhi sal allahu calay wasalam ka weysaysta hilibka geela mid kale wuxuu yidhi hilibgeela ka dhargoo salaabaha iska gala waa caadiye waa masale fiqiya midna tabdiicin mayno marka masale fiqiyan ogaano maxayna odhanaa markaa iskaga taga iskaga taga waay waxaan leenahay markaa culimmadu waxay isku khilaafeen in hilibgeelka laga weysaysanayo iyo inaan laga weysaysan karayn maba soo qaadaynaba waxaan la iskhilaafinoo kale ka dhigayna waan iskaga tegayna waynu yaacayna kadib markay ana maxaan samaynaynaa hilibgeelka waynu ka weysaysana maalinteen doona maalinteen doona ka weysaysan mayno berri ka weysaysa maalintana ka weysaysan hadduu qofku hilibgeelka ma laga weysan waxaad odhanaysaa waa laga weysan laga weysaysta waa waajib weyse ma haddii kale haddana maalin kale dhirgisa waxaad onaysaa iska caadi in laga weysaystiy in laga weysan labaduba waa isku mid fi lmasalati laba qowl baa ku jira masalada sidii wadaadkii dir uu yidhi siftul kalaam ka warramayay muctasilada qowlkoodii jaamiyada oo culimmadii baas erinaysa buu yidhi <laughs> imise masale culimadu isku khilaafeen ka taga khilaafka culimada iskhilaafaan yaaca halkeen tagnaa marka adaan ku soo yacnaa adigiina garan maysid ahlu iyo khawaarijii farqigi u dhexeeyey muusow jaahil baad ka tag madhabka ahlu sunne caqiidada waxay aaminsan yihiin iyo khawaarijtu waxay aaminsan yihiin ma garanaysid ictiqaadkii khawaarijtaad aaminsantay oo ictiqaadsantood manaabirta ka sheegtaa wixii khawaarijtu aaminsanaayeen ahlu iyo khawaarij ma kale farqinaysid sidee u dhici kartaa adoo aaminsan caqiidadii khawaarijta caqiidada ahlu sunnahana wax liita ka soo qaaday inaad dadka u fatwooto tiraahdo khilaafaadka culimada ka fogaada hay oo aniga imaada miyaa adigiina caqiidadaas intii khawaarista kala gelin maysid marka qofkii muslimka ahaa inta ku yimaado waa culimadii iska tin khilaafkii maxaynu samaynaa bilow khudbad ka geli hebelo madaxweynaha cay aynu ku baxna berina markaa wuxuu rabaa sidii maxamed xasaan ninka la dhahday masar uu sameeyey sidii uu sameeyey axmed fariid sidii uu sameeyey maxamed ibnu ismaaciil almuqadim sidii uu sameeyey ibnu cabdilmaqsuud saasaa la samaynaya marka madaxdaa lagu baxaya oo lala dagaalamaya waxaa la odhanaya gabadheeduna wallahi way soo mudaharaaday ciyaalkayguna soo mudaharaadeen aniguna waan mudaharaaday maxaa astaa masaajidi anna waan mudaharaaday buu yidhi inantaydiina way mudaharaaday ragga dhex gashay way dhex qaaday gabadhaydiina way dhex qaaday ragga oo dhinacay qabsay ragga tidhi dooni miini madaxweynaha maxaa kaa maqan muusow somaliland maanta maxaa kaaga maqan sharaf ma lahayd ma lagu garanayey af soomaaliga ma garanaysay waa maxay iyo maa maxay adoo kala garanin baa timi hargeysa saa waa maxay lagu baray sida loogu dhawaaqo markaasaad ku kufriyaysaa nicmadaas aadka u weyn madaxweynibaad haysa dowladdood ku baxaysa maxaad ka faa'iidaysaa haddaad dowladda ku baxdo adigoo malcaamadaan dhigayn ayaad halkan timid maantana intaan kor lagu qaado jaamacad lagu geeyey magaceedii bay ku ciyaaraan baan odhan lahaa culimmadana waxay sheegeen ninka culimmada yaraysta diintiisuu yaraystay ibnulmubaarak baasaa yidhi qodobadoo dhan waan khulaasaynayaa kadibna waxaan akhriyayaa masaladan u socdo masalada afraad wuxuu yidhi iclamuu waxaad ogaataan xanuunka culummada kaga dhacay xumaa ninkii muxuu yidhi cudurka kaa galay farda haddii lagagabo dhameer dawada lama gaadhayo dee haddii xanuunkii ku galay ee kaa galay in lagu ictimaadi waayo ee kaa galay in lagu sharfi waayo ee kaa galay in lagu noqon waayo ee kaa galay in lagugu soo waayo ee kaa galay in lagu dhegaysan waayo ee kaa galay in lagu iman waayo haddaad ka gubto ka war culimmadii xanuunkii kaa gale hargeysa haddaad sacuudiga gubto ka waran dowada lama gaadhayo wadaadow xanuunka kaa gale hargeysa waa inaad miyi tagto oo af soomaaliga soo barato marka soomaaliga soo saxato waa inaad ku noqoto haddana culammada waaweyn ee ahlu oo aad tira caqiidadaydan idinku dalakhriyaayo baliga dhegaysta oo caqiidadii lagaa soo soxo marka caqiidada lagaa soo soxo waa in lagaa saxa haddana suluubka qaabkaad u soconayso horena garhkaad u mar labaadna waan xiirayaa baad tidhi diintaad dadka u sheegaysaa maxay tahy khudbaddaad soo fuulaysaa maxay tahay ilaahay baa mahadle ilaha kaa dhigi finish wuxuu yidhi iclamu waxaad ogaataan anna mashaayikha dacwa laa tanxasiru fii shaykhin mucayan yutacasabu lahu aw diddah anuu dee luqa ahaan luqadda carabiga waanu hagaajinayaa laakiin isagu wuu jajabiyey caamuu dib u noqday sheegay anna mashaayikha anna annada hamsada gasha ama hamsatul wasl ama hamsatul hadday jumladda dhexdeeda gashay hadday jumladda dabadeeda gasho see loo qoraya maa yufariq من مسلخان إلى القرآن إنسان تمسلي وحب أي وداد كن جيب لقوع لي في الكفاتيب وداده أما تس محو محو قراتني أما تيسير تسريف قر أما تيسير النصريف قر وداده استسح إملاقة قواعد الإملاق دي بقول نقو ويقى تلو ما العامة قالوا قدام الخامس وحو يري وحا لقاتان مشايخ السلفيين تو من كليا ماها انت سقطوا كدغين مشايخ السلفيين تو حدا قاتل مد ماها هي واي مسا waa midhi aniga de malaam saasaad soo wadataa adiga saaxiibka weeye miyaa adig iyo saaxiibkaana inxiraafka kula wadaaga miya talow talow yaa isku soo diri adigu bal iscid isku soo dar cidla idinka wada dhigo mashaayikh mashaayikha dacwa salafiya midh ma ilmaha yar dhashaa gani midh maxaad uga jeedaa wuxuu uga jeeda maad garanaysaan inuu sheekh rabiic ayuu uga jeedaa sheekh rabiicuna ictimaadina wuli sheekh rabiica jeclaanina sheekh rabiic baa fataawadiisa kutubtiisa ashriyadiisa la dhegaystaa isagii inta ku xeeran way naxsayin sheekh rabiic baa hadana yidhi sheekh rabiic baa yidhi wamuhu fadhiistay sayid qudbi sheekh rabiic baa hardiyey kan sheekh rabiic baa hardiyey xalabiintiin ku jiro ma isaga sheegi doonee mid kale laakiin laba kale sheegeen laba kale sheegeen xalabiinta sheekh rabiic inuu ka dhigu ka cararun buu rabaa bal carar sheega wuxuu uga jeedaa halkaa maxaad uga jeedaa salafiyiinta ma salafiyiinta inuu mid hayso moogid maxamedow waar soo moogid adiguna mawlidow way ogyiin qof kasta qof ma jiro sidaa uga mashaayikda salafiyiinta waa la ogyaye waar maxaad uga jeedaa halkan maxaad uga jeedaa mashaayikda salafiyiintu mid kuma gaar aha yaa aaminsan anaa idiin sheegi doono wuxuu uga jeedaa haddaba in yar suga qaraa'intan ku garanayaanu qalbigiisa ma taalacanin walaadow masalaha shanaad wuxuu yidhi almanhaju salafiyu laa yartabitu bimuwaafaqati shaykhin mucayanin aw mukhaalafatan manhajka salafigu kuma gaanaha sheekh mucayana in la waafaqo ama la khilaafo haddafiiso weli sheekh baa isaga haysta wadnahu kaga dhigsan yihin waxayna soomaalida ninba meesha bugtaa isagay balbashaa marka bugtaa in culimada digada ka dhigu baabiyo buu qaato wuxuu culimada salafiyiintu sheekhuna maaha hadana wuxuu culimada salafiyiintu sheekh kali maaha limaada tu'iidu hadhihi aljumla wuxuu yiri bal ittiba'u as-salaf aqidatan wa ibadatan wa amalan halaga helan lin أنا صفر فري دونا قمت أنت تقول دي أنا فرفري سادسا وحيري ليس من طريقة السلف اختبار الناس بتبديع وتفسيق شخص معين maaha buu yidhi dariiqada salafka in lagu itixaamo qof tabdiiciisii tafsiiqiisa ama qofka ama tabdiiciniisaas taasaa wadnaha u gashay haddaba maasha allah dhallinyarada salafiinta jooga waddamada gaalada ha noqdaan ingiriiska kuwa jooga ha u badnaadaan dhallinyarada salafiinta joogta maraykanka dhallinyarada salafiinta joogta caalamka gaaladu waxoogaa waxay inagaga fiican yihiin xaqiiqatan ku xidhnaantay culimmada ku xidhan yihiin boqolkiiba boqol baan odhan karaa way inagaga fiican yihiin sheekhayn imid innaga somalilan iyo soomaaliya iyo isku dar jabuuti kulli sheekh yimid ma garanaya inuu salafiya weynoo ka yimid oo inoo yimid uma yeedhano ingiriisku awaddan gal culimmadu way yimaadaan culimmaday ku xidhan yihin kutub bay u dhigaan taxan dawrooyin bay u galaan culimmadu kadib culimmadii bay fahmeen way weelayeen hadalkoodii miskiinkan oo afkiisa waxa ka soo baxaya maskaxdiisa waxa ku jiraan kala garanayn oo kala horeynayaan labaatan kilomitir ayay ku sheekh horta ka waran hebel wallahi macali alxalabi baa yidhi oo sheekh horta kaasina saliif baa lagu oranaya xalabiga yidhi markaa rubudka go'aya wuxuu oranaya waxa yidhi asheekh almaqraawi wakaale maqraawi ma ahlu sunna uu naxaya ilan muu maqalbe weligii inuu maqal baa laga yaaba maqraawi baa la tarjiciya ama cid ka hadashay inuu weligii maqal baa xalib baa la tarjiciyey waa daliishanaya rubadku ku haystaa wuxuu yidhi qaala sheekhu alcalaamatu yahya alxajuuri oo xajuuri ma ahlu sunna culimadu mana tarjicin wuu naxaya wallaahi dee digsoogii damaashaysday goorma ugu dambaysay war wuu seexday waxa dhacaya maba ogaba wuxuu seexdaan laga yaaba labadii kun iyo sideedii ayuu seexday wuxuu baahan yahay fadhiga laga kiciyo qaarba waxaa laga yaabaa marka qof ay arka xukunan allah aniyadii suuga hadli karaa waxaa lay sheegayey ku yaroo aad u afdheero jaahil ah aad u afdheero afka qudunquntada kale leh ayaa waxaa lagu yidhi sheekh cubayd baa ka digey maahir alqacdaanigii nakhiil fadhiyey markaasuu yidhi waa mujaasafaadkii sheekh cubayd yaa jaahil yaa khabiif hal tacrif maa tataxadaf ma garanaysa waxaad ku hadlayseed kaga hadlaysa carabkaaga ma garanaysaa caalim weynoo imaam ah oo sheekh rabiic ibnu haadi lmadkhil uu yidhi daaka alimaamu carabkaaga madad ku canjarfaysa ma garanaysa waxa kugu dhacaya waxaa kugu dhacaya laba arrimood mid waa caado ilaahay uu kula dhaqmo adigoo kale kow degdeg inaadu inxilaafto iyo ilaahay inuu xanuunkaaga kaaga sallido xubnahaaga mid ka mida ah. ilaahayna waxaan ku weydiinayaa ilaahay waxaan ku weydiinayaa haddaad hanuun ehel u tahay inuu ku hanuuniyo haddaanad hanuun ehel ahayn calaamad degdega inuu kaa muujiyo sheekh cubayd caydaad cayday waxaan la hadlayaa waa cabdulfataax rabisaawi ninka la yidhaahdo oo sheekh cubayd caayey sheekh cubayd caydaad cayday ilaahay degdega kaaga muujiyo calaama degdega oo muslimiinta muuqata ama ilaahay ha ku hanuuniyo toobadda ha ku waafajiyo intaasaan kaga baxay isaga doorka toddobaad wuxuu yidhi laysa hunaaka shakhsun mucayanun macsuumun min alkhata ولي شخص معين يسقى هيستا شيخ ربيع وضناها يا ولي ليس هناك شخص معين معصوم من الخطأ فإذا تبين لك واتضح أن شخصا ما انحرف عن السنة والمنهج السلفي فلا تتعصبوا له وهرت هذا مركو هوري محويلي ليس هناك شخص معين معصوم من الخطأ فإذا تبين لكم واتضح أن شخصا من التناقض هاي فإذا تبين لكم واتضح أن شخصا من حرف عن السنة hadday idin caddaatay inuu shaksi sunnadii ka inxiraafay ka taga buu yidhi ha u tacasubina markaa sheekh rabiici qofkuu ka diga ee uu idhaahdo ka tagana laga tegi maayo oo culimo iskhilaaftada laga soo qaadaya sheekh cubayd bin cabdilaahi jaabir kuu tabdiiciyana laga tegi maayo culimo iskhilaafta laga soo qaadaya sheekh cabdulmuxsin cabaad kuu tabdiiciyana culimo iskhilaafta laga soo qaadaya sheekh maxamed saciid rasalaan ama sheekh xasan bin cabdihal banna kuu tabdiiciyana culimo iskhilaafta laga soo qaadaya sheekh farkuus ciduu tabdiiciyana culimo iskhilaafta laga soo qaadaya laakiin wuxuu ku leeyahay aduu sheekh noqo oo fa idaa tabayana lakum watabaxa ana shaksan ma hadduu adiga kuu caddaato khatar dadka wada culimaba shaar buu wada geliyey haddana wuxuu rabaa dadku yidhaahdaan mime waa sheekh min sheekh ma baari kara aduu isambaar keligii sheekhu noqdo culimmada buu isqaadinayaa asqid uma tashayakh culimmadoo dhan tuur aduu sheekh ka noqo meesha inuu qof sunnada ka inxiraafay shaksi mau caddaata horta keligii intuu meel iska fadhiisto qof ardaya oo aan garanayn qawaacidii tabdiica qawaacidii jarxinta arday mucayana oo aan garanahayn sunnadii rasuulka sal allahu calay wasalam wax fara badanoo ka mida inuu hebel sunnada kan xanaafay siduu garanaya arday mucayana oo maxaga dhigta siduu garan kara hebel inuu sunnada kan xanaafay mise waxaad u sugaysaa ardaydu inay ka digaan culimada culimaduna culimada aanay ka digi karin masaasa allahu akbar kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquuluuna ila kadiba qof uma caddaanayso ardayo yar anigoo kale ah zakariyoo kale uma caddaanayso inuu qof mubtadic yahay aanuma tabdiicin karo qof arday baana yar waxaan sheegaya inuu yahay qof caqiidadii khawaarijta ku baaqaya markhaatina waan u keenay anugu waxaan leeyahay muuse wuxuu yidhi caqiidada khawaarijta qaata wuxuu yidhi madaxa iyo xukaamtan kacaya mimbarka nakhiil buula soo fuulay markhaatiyaal leeday waar ka cararay laakiin ma odhanayo mubtadic weeyaan muuse anuma tabdiicin karo anow maan gaadhin tabdiic ani tabdiiciyo waan ku celcelinayaa lastu bicaalimin walastu bimujtahidin bal ana taalibu cilmin sagiir astaxiqu an akuuna tuwayliba wax kalama mutaysan aalib cilmi yar waad ka garan kartaan hadalkayga saanu hadlayo waad ka garan kartaan cilmigaygu iska yariyey laakiin dee masalo garan karaa waxa le masaladaas waa khalad ardaygu u garan karaa masaladaas waa khalad laakiin tabdiic xaq uma le arday tabdiicin xaq uma laha inuu culimmada waaweyn jarxiyu ta'diiliyo culimmada waaweyn caalim soomaali culimmada waaweyn ka midii ma jiro oo soomaali ma garanayo maxamed alfudaad odhan jira jiri jiri bere hore dhintay caalim weynoo soomaaliya culimmadan hada caalim ama caalimoo la garanayo ama sheekh fawsani sheekh rabiic iyo martabada fadhiisan kara anu garanayo mashaayikh soomaaliya waan ogey waxaa ka mida ah sheekh cabdulkariim xasan xoosh waan ogi laakiin culimo soomaaliya caalim weyn ma ogi oo soomaalida ama mujtahid ama ijtihaad gaadheen ma ogi hadda ogto ii sheegi doontaan ma ogi marka leeyana ma jira melihi anigu maba jiro wuu jiri karaa wuxuu ku noolaan karaa induneesiya wuxuu ku noolaan karaa xamar wuxuu ku noolaan karaa jabuuti wuxuu ku noolaan karaa hargeysadaan deganu ku noolaan karaa laakiin ana laa acrifuhu ma garanayo qasano haynan garto khulaasada waxay tahay wuxuu yidhi haddii aad garato adigu ay kuu caddaato aduu garan kula inxiraafkaaga kadibna ku cadad inxiraafkaaga muuso kadibna aduu iska dhig laftaada laftaada ay si tacasubin intaas ogaato adigu oo diiradii saarto haye adigu isku qaba diiradda dadka u siitid baaraka allahu fiika wallaahi innii laka naasixun waa ku nastiixaynaya wuxuu yidhi ka sideedaad wuxuu yidhi rudduu maa yaxduu baynakum ilaa culamaa'i sunna wahum kaiir buu yidhi bixamdi illaahi walaysuu bimaxsuuriina bishaykin waaxid weli bishaykin mucayan بشيخ واحد فلا تتعصبوا له ولي وحباهيستا وليسوا محصورين بشيخ واحد شيخ واحدكم وحدنا لا تنحصروا في شيخ معين شيخ معينكم وحدنا شيخ معين يستقوا ودناها يا <laughs> شيخ معين وضناها قبطي الله باهيين لقبوا وحين الله نعي وذالو وحي ضدك مسلمين تيسكو قبطان وإن يعليان كتابك إلهي سنة رسولك علمين يعليان ما هكليا هل كواتو خلدان طيب أخطأت إستك الحفرة إلى وحولي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هذا السقبتان كتابك إله يسنى رسولك وعلي عليه الصلاة والسلام سيدي لو فهمي يا كتابك يسنى وعلى فهم سلف الأمة waxaa loo fahmayaa siday u fahmeen saddexdii qarni ee rasuulku yidhi calayh salaatu wasalaam khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum saddexda qarniya ugu fadliga badan fahamkoodii baa loo celinaya oo yaa ku fahamsiinaya caalim baa ku fahamsiinaya oo kuu sheegaya sida dadka in looga dhiga qaacido shay kastoo laysku qabsado culimmaduna loo celiyo oo kitaabkiiyo sunnihii la weydaariyo taas waa manhajka ahlu mid khilaafsan weeye afkii hawdka lagaga hadlay haddaan kugula hadalno شيء كسول اسكو قبطو كتاب كسونا لو علينيا شيخ معين اكو مقارها علي مدو وحبا اكو علي شيخ هذو شيء دوالة فهم اياه مسألة سقارات وحو يري اعلاموا واحد وقاتان ان هذه الاخنرافات ان هذه الاخنرافات اضعفت الدعوة السلفية في كثير من البلاد فكيف في بلاد الكفر وانتم تشتغلون فيما بينكم بالقيل والقاء وحو يري واحد وقاتان ان هذه الاخنرافات اخنلافات كما ينقرن ما لين ودادو لغه عربي ماها ان هذه الاخنلافات يا انا ما قصدي كلمه ما تكون مشروط عربية يا لغه عربيه لغه عجميه تنو مقام ما ما مقشي ابو احمد ان هذه الاخنلافات <laughs> نبا كو افيغانديس وان مركيا <laughs> افيغانديس انو كقرنه انت عربي كقريه ان هذه الاخنلافات بوري اخنلافاتكم اخنلافاتكم منو قرن هذا صحنا هذه الاختلافات بين أمكر تدي اختلافات كني واحد ضعيف يمور دعوة سلفية دعوة سلفية ما يضعيف اختلافات dacwa salafiya waa dacwatun ilaahiya mubaaraka waa dacwad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waxyooday nebi maxamed oo barkaysan rasuulku wuxu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi way ku sarreeyaan wa antum alaclawna in kuntum mu'miniin buu ilahay yidhi idinkaa sarreynaya haddaad mu'miniin noqotaan dacwa salafiya markasta guushay leeday gacanta saray leeday ibnu taymiya wuxuu yidhi hadday tahay xujadii carabka iyadaa gacanta sare leh hadday tahay gacantii asaftana salafiyiinta gacanta sare leh adaa daciifaban len wadaado adaa daciifay salafiyada xanuunka ku haya hamarmarinin dhaafiyo xagga u idaari dadka salafiyiinta ah ee ka warramaya culimmadu kay tabdiiciyeen iyo culimmadu kaanay tabdiicinin dhallinyarada salafiyiinta ah ee leh waar culimmada waaweyn dariiqoodii ha la maro waar hadyigii culimmada ha la maro waar ha la fahmo culimmada waaweyn waxay yidhaahdeen dee qidan bal waxay ku mashquuleen waajib saaran adigana ku saaran iyagana inay ogaadaan qofka dacwaddii xaqaa ku baaqaya ee nebi maxamed ku baaqay calayh salaatu kitaabka ilaahay ku baaqaya iyo sunnaha rasuulka calayh salaatu wasalaam ku baaqaya qaabkii salafku u fahmeen in loo fahmo waxaan muslimiintu ha joogaan ama bilaadul islaam muslimiintu ha joogaan waxa saaran qof kasta inuu maro hadyigii iyo dariiqii salafka cidda culimadu ka digtay mulzamiin baynu ku nahay inaynu ka digno aniga ima saarna iiga saarna waa calaamaadka ahlu tamyiica waanan sheegi doonaa calaamaadkooda masalada ugu dambaysa ee tobnaad wuxuu yidhi naxnu bixamdi illaahi istaraxna min hadihi alfitan fii kaiiri min albilaad bilciraadi canha waluzuumi samti walishtiqaali bimaa yanfacu diinana wa wuxuu idhi annagu wuxuu iska dhigayaa de hargeysa ka turjumaya ama somalilan annagu annaga nagama turjumaysid baan ku leenahay muusow aniga dhe muusow dadka somalilan degan kama turjumaysid aniga dhe aniga inaad tiraa wa ana istaraxtu min itibaaci aqwaali alculamaa wa afcaali alculamaa أنا استرحت من طاعة العلماء واحترام العلماء والتأدب عن العلماء ومن العلماء سيدا بي أدقو لكن أنا أسكا يحقن أنا كما نقانو كما نحترامنو هرقي سنة وحبا كما تيد لست في العير ولست في النفير منكم تشرتيد أنت استرحت واسترحت في الفتنة ما استرحت من الفتنة وكل نحن استرحنا أنت استرحت من السنة واسترحت في الفتنة سنة دي بتكرر راحيستي فتنة دي كلها راحيستي intaad kursi weyn qaato dheer ikhwaan muslimiinkaa dan mooday ictisaamkaa tala mooday ixyaa turaa iyo saaxiibkaaga saaxibu ixyaa ayaad la nasatay ood la shahaysay waxaad ku raaxaysatay bidco sunnadii rasuulka waad ka raaxaysatay calayhi salaatu wasalaam waxaad tidhi waxaan kaga raacsan innu ka jeedsanno ka aamusno adduunyadayadiyo diinteeda wax anfacaya ku mashquulno ma garanayno diintaada wax anfacyaad ku mashquulshay laakiin adduunyadaada wax anfacyaad ku mashquulshaan garanaynaayo ragga hadallada intaad xaddaad ku soo qorataa meelaha ibnu baaz adaa ka mas-uula qoraalkaygii zakariya ahaanan qortay xadeen waxaanay ku soo qorteen manjolayn iyo bahad wanaag ma sariqadaad ku intifaacday miya hal intifacta bi hadihi sariqa wa shamicta min hadihi sariqa falaa xawla walaa quwata ila billah waad ka jeedsatay sunadii rasuulka alayhi salaatu wasalaam waxaad ku mashquushay adduunyada wax anfacaya aakhiradaada wax anfacaya aad ku mashquushay maxay tahay tasababta wa anta xunsarun haddaan idiin soo ururiyo magaalada hargeysa dadka jooga dadkaasi waxay u badan yihiin dad hadda baraarugay oo wax inta badanna dadku dacwa salaiya ma necba dadka caamadeed farabadnaantay ka qabaan salaiyiinta ma wada necba qof kastaa wuxuu ogayey dacwa salaiya inay tahay dacwa qaa'ima cala alcilmi dacwad cilmi ku dhisan tahay ayay ogsoon yihiin dadkana haddaad maanta weydiiso tarnaa dadka cilmiga u sheega wuxu dhigaa waa ayago salaiyiin bay ka odhanayaan way fahamsan yihiin way garanayaan walow yaana kulligooda raacina waxa jooga laba jamaaco waaweyn oo aan ahayn jamaacada suufiyada iyadu sii socoto dariiq kasii baxaysa jamaacada jamaacat lictisaam awood bay leeday xoog bay u fara farabayin dadka taageersani odayaal gaboobayaha u badnaadaane jamaacatu tabliiq dadka taageersana aad bay u badan yihiin dad iska caama ah ama dad iyagu aan la tirsanin ha noqdaane dad fara badan bay tabliiquna haystaan iyadoo ay yaryihiin siday u badnaayeen laakiin shacabka inta salifiye aaminsan iyo inta salifiye haysata iyo inta salifiye taageersan iyo ardayda ka badan cid walba firqo ka badan ama daa'ifo ka badan ma jirto ahlu sunnaha waa firqa waa firqa naajiya waana daa'ifa waa daa'ifa almansuura waa la odhan karaa firqiya daa'ifa ahlu sunnaha iyagaa ugu badan ahlu sunnuhu hargeysa tira ahaan marka la eego dadka ugu geesisanna waa iyaga ee dacwadooda ifsaaxin kara ee caddayn kara dadka u sheegi kara dadka ayaa gaadhsiiyey dacwadda dadka dacwadda waxa gaadhsiiyey barashaday baranayeen kitaabka ilaah iyo sunnaha rasuulkaiyo tawxiidka oo saaxiibkeen faafintiisa aanu dheef ku lahayn ma ogin dheefuu ku leeyay faafintiisa nashru tawxiid laysa lahu juhdun wa dacwatun macluumatun daahira sida ogeed waxaan leenahay dadka muslimiinta ee dariiqii ilaahay subxaana wa tacaala qaaday waxaynu soo khasisaynaa dadka dhallinyarada ah ee ardayda ah aan idiin sheegay dadka ardayda ah ee dhallinyarada ah ardayda dhallinyarada ee salafiyiinta guud ahaan cid uma tacasubaan guud ahaan in badanoo ka mida sajaaha laga lumiyey jiheeyi baa ka lumay culimo haddii la soo qaado afar nu hargeysa joogaa la tirsanaya hebel iyo hebel iyo hebelba kamarada saaranba ninba maalin wuxuu igu yidhi nin salafinimadii miyaad ka baxday imaka waxaan ku maxaa dhow wuxuu igu yidhi mastu nakhiirka ma soo tukatid maalmahane waxaan siligu ka baxay kooda nakhiirku soo tukanayn <laughs> jihaadii baa laga lumiyey waxaa lagu xulay masaajidka inta timaadaa salafiina waxaa laga dhigay hebel iyo hebel cid dhegeysaa salafiina laakiin way garanayaan manhajkii salaf iyo caqiidadii culimmadii waaweyneydda looga dayriyey waxaa markasa ardayda iyadoo la nacsiiyey sheekh rabiic ibn haadi almadkhali iyadoo la nacsiiyey sheekh cubayd bin cabdillahi aljaabiri iyadoo la nacsiyey a'imadii iyo jibaashii buurihii cilmiga iyadoo la nacsiyey haddii qofku buurtii cilmiga uu naco aljibaal alraasiyaat haddii laga tago aljibaal raasiya halkeena tegi doonaa ee dhulkaa la fadhiisan doonaa dhulka marka la fadhiisana rafcigii ma jirayo waladiina uutuu lcilma darajaat ku cilmiga darajoyin baa kor loo qaadayo haddaad dhulka fadhiisto darajo gaadhaysid laakiin aad culimmadii waaweneed jibaashaad wax ka qaadato jazaahu allahu khayran sheekh cabdulkariim xasan xosh wuxuu ku soo celceliyaa ardayda mar walba wuxuu ku celceliyaa warhay ammaanaha igu xadgudbina cidda qulubu ku samaysa wuxuu ku dhahay igu xadgudbin anu arday u banay wakti ka mid qiso iro dhacda baan sheegayaa maalin baa waxaa dhacday nin uma la yidhaahdo xisbiya oo takfiiriya oo ictisaamiya oo jaahila oo nebi maxamed aayey calayhi salaatu wasalaam akar min muxaadara ku dacniyey nebi maxamed ayaa hargeysa yimid dabeedaate kaa khabiiska ahi markuu muxaadarada galay ayaa rag waxay yidhaaheen sheekh cabdulkariim ha loo yeero muxaadarooyin ha galo dabeete iclaan bay u sameeyeen kaa umal xisbiyiintu markay iclaanka u sameyen waxay dhahdeen ashaykh alcallaamatu almuxadisu alkadala wakada wakada wakada dabeete waxay dhaheen qaarkood war maya sheekh cabdulkariim aynu dee ka horgeyna taatu aynu idhahno ashaykh alcallaama almuxaqiq alkadan waxaas ku qoreen lu qaadin waaye waxay laqabyada inta laga sheekh cabdulkariim la siiyeen qaadi karayn telefoon baan u diray asalaamu calaykum shekh abdulkarim alaykum salam fiicantiin khayr alxamdulilah hargeysa gidaaradeeda iyo masaajideeda waxaa lagugu qoray inaad tahay alcallaamatu almuxaditu ashaykhu almuxaqiqu kada ayaa lagugu qoray raalle miyaad ka tan ku kama ihi buu idhi yaa qoraybu waxaan ku idhi ciddii muxaadarada ku iclaaminaysa koosoo ashaa qortay sheekh cabdulkariim telefoon buu soo diray raggii muxaadarada qoray wuxuu ku yidhi kama saxa wax allaani waxaad qorteen sheekh cabdulkariim keliya ku qora hadduu u odhan cabdulkariim keliya ku qora weliba aan waxaan u badin inuu ku yidhi cabdulkariim keliya ku qora iclaamadii waa la googooyey intan ogaa anugu wixii la googoyn kariyey iclaankiina dib baa loo bedelay waxaa lagu qoray sheekh cabdulkariim xasan xoosh bis alcalaama almuxadith alfaqih alusuli alkada alkada wixii o dhan iga masax buu ku yidhi jazahu allahu khayran غلو in lagu sameeyo wuu diidaa baaraka allahu fiih miskiinkan oo kale haddii lagu dhaha almuxadith imaamu thaqalayn mufti thaqalayn mufti ljinni walinsi mufti shamsi walqamar maa sha allah madaxaynu salaaxdaan laga eebo ii kordhiya sidii kii muxaadarada galeedhi shahaadu iga iloobay laakiin ragga ragga ah wax fahansani ammaan raalli kama noqdaan mana jecla in lagu xadgudbo quluwi lagu sameeyo sidaa ogeed waxaan leenahay magaalada hargeysa ragga salafiyiintaee jooga dhallinyarada ahi dariiqii salafkay ku sugan yihiin xaqiiqatan in yaro la jahabaabiyo maabku ka lunsan yihi intaana maabkuu fadhiisan doonaa marka wax iska fahmaan oo xaqa ay gartaan waxaan leeyahay dhallinyara salafiyiinta waxa laydinka fadhiisinayo ee laydinleeya ka fadhiista wallaahi inaanay fitna ahayn muxuu u fadhiisiyey culimmada ahlusunniya wax wayaan laga qaadanin buu fadhiisiyey afartan midhe maxadka ugu dhigo ba wuxuu yidhi wuxuu yidhi maad garanaysaan zakariyahan radiniyo muuse may ibnu baas maalin dhaweyd ka baxay ibnu baas buu maalin dhaweyd ka baxay maasha allah de ibnu baas haddii maalin dhaweyd ka baxay kaba soo qaad ibnu baas imsaa la sameeyey talo qiyaastii saddex sano afar sano goor shan sano afar sano ka badan maya gebigiisiba ibnu baas labadii kun iyo labadiina kitaabu tawxiid buu zakariya dhigayay ibnu baas labadii kun labadii u furnaa maasha allah muusa mudiirkaha labadii kun iyo labadii hargeysana kelmad kama odhan jirin ma garan anagu meel ka hadlay meel wax kari muuse annagoo wadno xisbiyiinta la dagaalanay rag salafiyiin hargeysa yimaadeenay soo gelayeen inkastoo rag kasii horreeyey jira dacwadda waday iyadoo salafiya xisbiyi isdhex fadhiyaan xaafadda tootal biriijka laga bilaabo ilaa masdoor dabadiiska gaadh iyadoo saal isu dhex fadhiyo oo tafsiirka xisbiyiinta la fadhiisto oo cismaan lagala dhegaysto oo salafiya khalifi aanu kala socnayn maalin kastoo jimca iyo maalin kastoo khamiisaan ku qaydin jiro maxaadana geli jira ka ilaa la kala baxay iyagoon iyagu imbaas waa sheegtay furane aan madrasad gelin oon garanayn madrasad ayay salafiyiinta ku faafeen xaafad kastoo ka mid ah hargeysa oo naqdin jirnay oo xisbiyiinta mikrofoonkoodan ka qaadi jirna ku radin jirna xisbiyiinta inta masaajkooda tagna kuna keen mikrofon radinoodii dhufan jirnay saan ku hadisnay radin jirnay ama tabliiqa noqona ma ictisaami gacan baana loo geystay madaxaygaasaa la jajabiyo sabrada lala nacay waana la afduubay meel kasta ay xisbiyiintu cadaawad geliyeen dowladday naga soo ashkateeyeen wasaaradda awqaaftay u tegeen waalidkay u tegeen ilaa aabbahaygii dhalay u tegeen lala naxariiste markay xujo u geeyaan waayeen waxay ku dhahdeen waa nin inankaagu fiican ye dee waa ninka ilaahay uu siiye balaaqada aftahankaa ah, laakiin rag ka cilmi badanoo ka waaweyn buu intuu hor istaago uu ka hadlaa mararka qaarkoodu dabadeeto iyaguna ma caddayn karaan siduu u caddaynaya way ka naxayaanoo ilbaa ku dhacayse si aan inanka lagaaga cawriyin fadhiisi bay ku yidhahdeen aabbahay intuu gar yeelanayo gar ma lahayn dacwadda markaan waday aabbahay baa yeedho igu ninka hebel igula wallaahi nasiixo fiican buu siiyey aabba intaad gar yeelanaysa iskadaa dacwaddii buu ilahay u aabbahay salafi buu ahaa raximahullah eed waxaan ku aaba dacwaddii waan la wadayaaye subaxdii baan ducada sii akrista sheegi celinaysan ku uri <laughs> wad buu yiri wad isagay difaaci jiray allah naxariisto khulaasadu waxay tahay dacwa salafiya ardayga yar ee maanta golaan sakariya khaladkaas ku dhacay ha odhanin ilmo yar baa tahay sab khaladkaa ugu sheegta sakariya maxaad ku tala maasha allah baarak allah fiik halkuu ku yidhi sug meeshuu ku yidhi miyuu yidhi haa sakariya tago nasteexe waxaad ku tala war khaladkaa ka noqo ka toobadkan haddaad tidhi hadduu ku raa nin khaladkaa maba odhanna dee iska tag muu odhan ma qabe hadduu kula waan natub ila allahi hadduu toobad keenayo rudd calayhi raddi haddii waxba haynin iska nasade sheekhow ibnu baas buu ka baxay iyo ibnu cumar buu tegey iyo lama baahna arday yar ayaa la rabaa in laydhaa culimada caaya markaasaa madaxa loo saaraya wadaado mid cabdiraxmaan cilaash la yidhahdo indhala acma albasari waalbasiira xagga qalbigana waa ka indhalaya waa jaahil xagga indhahana muraayad buu sitaadmoodad qurooda fintooga xaggooda dambe in loo gooyey sheekh rabiic ibn haadi madkhali baa xajuuri tabdiiciyey baan ku idhi sheekh hadal leeyahay xajuuri baa loo sheego hadalkiibuu ku xukumay inuu yahay hadalkii dad wuxuu yidhi sheekh fawsaan waa cabdiraxmaan cilaaj sheekh fawsaan iyo sheekh rabiicba yaxya alxajuuri nifaaq bay uga hadlayeen buuri nifaaq hargeysuu sheego muuse tanax saaxiibkii dee kii qaada waa sheekh buu ka dhigaya sheekh alcalaama ayuu ka dhigaya kii kabaha u labada kabad kala ku qabsa suxulada inaad gashato maad mutaysanna wuxuu odhanayaa maaha ka fogaado ka carara iyo arday maaha iyo wadaad maaha iyo sheekh maaha iyo waxba lagama qaadan karayo looma dhawaan karayo ma jecliyo mama jiro waxay dafreen jiritaanka sakariye mama jiro ma sakariye qof sakariye hargeysa jooga mama jiro nin baa ka yimid magaalada holand la yidhaahdo hargeysu yimid laakiin masaajid masaajid hargeysa ka mid u tago wuxuu ku niyo waxaan doonaya wadaad sakariye yidhaahdo aan xaggaa isku naqaanin sakariye salafi ma garanin ma yidhahdeen raggana qaar baban asxaab isu dhownay dee sida muuqata maasha allah wuxuu tegey xaafadan deganaaba haddana tegey masaajidka abu hureyre laidhado ayuu yimid masaajidka abu hureyre baa nimid salamu alaykum alaykum salam maktabadan soo galay ninkiiba abu rjiiciga wuxuu ku yidhi zakariya ma taqaanaa ma jira buri zakariya nin zakariya ah xaggan degan ma garanayo zakariya salafi ma garanayo nin sheekh zakariya laydhaa ma garanayo nin baa soo gala ma garanayo maba jiro zakariya maasha allah wanima nakirada ah, haddaa hargeysan jooga yidhi muxuu ahaa rashiid baanu imid ana iska socdo rabbigii u saciida odayaasha odhan jireen rabbigii u ayaan iska soo galay masaajidkii markii wadan galay aynu sii dhaweynaa u isna mar sii dhaweynaa waan ku soo kora gaadhiga gaadhigan soo kornay in markaan soconay ayuu inankii hadalkayga dhowr goor hadlo wuu yaro gartay waayo internetka way xidhiiri jirnay ardaydu waxaa ka mid ahaa internetka haddana codkaygii dee boqolkiiba boqol kuma qancin ilan waa talidhi maba jiree sakariya sidee u dhici kartaa inuu yimaado isagoo lama garanayo ninkii weli garanayo banjar laan istaago taayir baa iga yarar banjaro qofaygu taayirkaa kasa kaa dhiman banjarli baan ku baydhay taayirkay banjariyaan ku udhi qofun baa iska yidhi waar sheekh sakariya waxaa ka tegaysaa haba odhan lahaydee ninkii baa naxay farxadi waa naxdin u maqashay ismuu odhanin waar balu yarkaadi intaad gaariga ka degayso gaari bana ka degto telefoonka qoran la soo hadale intii soo qabtay buu ama sheekh sakariya atay hamay garanaysa hebel baan ah wadaadkii bisad waa ka yidhahdeen shitaanad buu ku jiray ilaahay yaa kaa dejiyey gaadhiga yaa ku duuliya yaa kaaga imaado maktabaddii wax kale ma odhanin inankii baan soo qaaday gurigiisan geeyey cabdulxakiim yuusuf cali baa la ydhahdaa gurigiisan geeyey telefonkaygu qortay telefoon buu isoo diray qisadii buu iga dhacay laba nin oo aan asxaab ahayn isu dhawayn oo labadiiba ay dafri jiritaankiisakrimoo jiraydi nin kalaa dhan maalin ka yimid oo salafiya oo raggii aan intarnetka duruusi ka wada wadnay ah mararka qaarkoodna su-aalay weydiin jireen usoo diyaarin jireen uga jawaabi jiray ninkii baa yidhi zakariya cilmi baa dha magaciisa zakariya ma garanaysaan masaajidkaasuu yimid hore ee sheegay idaacad eryadeeda zakariya ma garanan ma garano zakariya ma naqaano zakariya ma jiro telefoon baan isu diri jirin ragga zakariya weydiinayo maalintii dambe nin uu nin yaroo dhallinyaro ahoo ciyaal yidhi nin baa ku deydiyay bal telefoonkiisan hoo qaado telefoonkiin baan qaato nin muxaati oon garaaco waaba cilmiba warma cilmiba warma fiicanta codkiisa markiiba garta waar waa kuma zakariye waar xaggaa joogta hargeysa waar soo tiliya hargeysa ma joogo caawan soo geliya biriyan saragnay biriid baan saragnay ragaana idiin sheegi karayn buu magacaawili hebel iyo hebel ma ku ma jira zakariye haba idhaahdaan sakariya waa jaahil cilmi ma laha waa qof xun waxay doonaan ha idhaahdaan laakiin jiritaanka ma la dafiro ilaahay maan laga baqanayn laakiin ma jiro ha idhahdaan mid biyoolaa baa jira hadday doonaan oo meelaha joogaa mid kaariyoolaa laakiin wuxuuna idhahan sakariye mid la waan naqaanaa sakariye mid la waan naqaanaa meelahaasu marmaraa suuqu marmaraa waan maqmaqalnay mid sakariyaha waan maqmaqalnay xun maba jira sakariye ninkii baa ila soo hadlay maalin dambe السلام عليكم عزيزي وسان كل ورثتها دفرتين قرنا نشري ما يمكن نسي قصة عجيبة القرآن شيخ عبد الكريم حسن حوش با وداد جوجا قبل كلا يراهدو كولومبس اوهايو مساجد كلا يراهدو مسجد الصحابة دروس بو اخري جيرو محاضرين بو قل جيري عبد الله حسن حاشي بربراونا دروس بو اخري جيرو قل جيري زكريا على الديرية زكريا سوسنا دروس بو قل جيري شيخ ما زكريا واردين أرضينا أنسى الكودي هوري ana igu soo horeeyena waxu akhri jiray annagaa isbaranay dhallinyarada kulligood rag gaarana waan magacaabi karaa sida aadan ibnu cali ninka manhaj online wax soo gelgeliya raggaan isgu horbaranay buu ahaa nin salafiya muu aqoono aniga ka horreeyasaan filayo waan la weydiin doonaa isaga dabadeeto khulaasadu waxay tahay nimankii dhallinyarada ahaa marka muxaadarada loo galo anagu daylahan muxaadaradu geli jirnay qaar baa turjumi jiray muxaadarada ninba maalintii dambe isagoo hadlay ku yidhahdeen kolley zakariyana wuxuu ku qorayay muxaadaro dambo isagana kolley de wixii su-aalo garanay waan weydiin doonaaye adigana hadda kole waan ku weydiin doonaa insha allahu kala qaybsan doontaan intii uu ka hinaasay hinaasaa ku dhacay sidee loo weydiiyaa sakariya ma muftiba buu ku yidhi waa sidee ma muftiba muftimaha sakariya su-aal ma weydiin kartaan may may su-aal ha weydiina maha maha mufti muftimaha haye ha weydiinina ku yidhi weliba xataa sheekh cabdilkiin xasan xoosh waxaan odhan lahaa buu yidhi muxaadaraadkiisu waa muxaadaraad cilmiya oo waxay u baahan yihiin qof taalib qawiye isaga laftiisa aad ha xidhxidhina isaga laftiisa iska yaraya haye adaa markaa sheekh miya sheekhulkulli muxaadaraadkaaga adaa la fahmaa sheekh calaamabaa tahay su-aalaha adaa si fiican uga jawaaba zakariyana mufti maaha sheekh cabdilkariim mufti maaha adigaa muftiya alcalaamatu almufti alimaam almujtahid almadar alkhaziif waa adiga miyaa inamadii dhallinyarada ahaa way toosnaayeen salafiyadoodu dab bay haytaasay u duulisay maalin baa waxay igu yidhahdeen shan boqoloo qof baa ku dhegaysanaya muxaadaraan galay masaajidku wuu buuxay saasaa loo dhegaysanaya waa la turjumayay say dacwaddu u duulisay haddana waxaan igu soo xidhay nimo gobol michigan la isaguna jooga dacwadda salafiyada socotay khilaafkaasi markuu dhacay waxay ahayd ugu yaraan inuu aniga gaariga u nasteexeeyo oo igu yidhaahdo su-aal baa ka jawaabin waan ka naqaashi kari lahayn maalan waxaan salaaddu waa waajib hala tukado hala ilaaliyo shuruudda salaadda waxa ka mid sidaa iyo arkaanteeda waxa ka mid sidaa sidaa dabeetna yidhi qofka ka taga niyadda ka waran salaad duhur buu tukanayey mabuu niyoon duhur buu tukanay casr mabuu niyoonba salaada gedigeed muu niyoonba salaadaas ma ka buraysa mise ka buri mid kale ay weydiiyey waysala'aan hadan salaada ku kala ka waran ansahaysa mid kale ay weydiiyey waysadaanoo salaada ku jira hadday iga jabto ma bixi kara mise ka sii yar wadan kara mid kale ay weydiiyey tahaar la'aan ma lagu tun kara ma garanayo miyaa oo qof ka jooga mufti miyaa middaa igu ihi shuruudu laa ilaha illa waa imise middaa igu ihi arkaan laa ilaha imise middaa igu ihi macnaa laa ilaha illa inay tay laa macbuuda bixaqin ila allah maxaa u daliila ma garanay miyaa lama weydiin kara miya muftiin baa la weydiiya miya maasha allah abaa muftii marka dhallinyaradii saddex bay u qaybsameen qaar waxay yidhaahdeen aynu dhegaysano wadaadkii wadaadada kaleba qaarna waxay yidhaahdeen maya ee annagu marka horeba zakariya nugu soo horreeyey isagu wax ka dhegaysanina qaarna waxay yidhahdeen maya aan iska wada dhegaysano waa la iskhilaafay adcafu dacwa adcafahum allah dacwadii bay daciifiyeen allaha daciifiye way liideen nin kasta wuxuu rabaa shuhro magac maamuus iyo maal iyo in la jeclaaday isaga xaq kale waa laga gabanaya sheegidiisa nin xisbiyaa la soo qaaday wxuu leey sheekh hebel walaalkan sheekh hebel ninbaa ii soo diray telefoon wakhti wakhtiyada ka mid a ah, xisbiyiinta qofka ugu daran ee ugu necab yihiin ee total joogay baan ahaa wakhti wakhtiyada ka mid ah ee ugu darnaa radin jiray masaajidoodan ka hadli jiray iyagoo hadlaya intaan istaagan far taagi jiray sawnishaadaa ku jooji iswaafati ba markaa halkaa waxaan tiri iyagoo hadlayaan ku odhan jiray taasi waa beena ka daa ummadda isagoo hadlayaan odhan jiray maxaad uga jeedaa taa imaado kaadidoodan kalax ku shubay wax kale kuma geli nin sanafiya oo iska toodin islaam ka tayaceen na magacaabaye waxay ku yidhahdeen sakriya naga qabo ayuha albaliid telefoon buu soo diray soo garaacay salaamu calaykum sheekh sakriya ma fiicantay dee walaal qoladii islaamka ii soo cabatay bal ka yar way kaa cabanayaan bal ka yar dhin magana meesha ka timid ka yara walaaladeen way kaa soo cawdeene maxay ka cawdeen aabahood ma hooyadood ma cahin waar diinta ha kii aayad khalda war aayadda ha khaldimanlay ismaallankala wuxuu yidhi haddii jihaad la soo qaado inaad cararta maaha ood tiraado oo jihaadku jiro salafiyiintu tacniiniyo wuxuu jeeday in salafiyiin jihaad firsiin oo arka daawan kun halkaa shariif cabdinuur baa radiyey ismaallankala guri maxaa radiyey masaajidka bartigiisa lagu cadeeyey isagii shariif waan israaciyey mustafa xaaji ismaaciil intaasoo goor baan radiyey wejigiisa isagoo saa u taagan birir waxaan ku qabsaday masaajidkiisa adiina akar min mara mawlacatala sooma ku qabsaday waan ku radiyey abaatiishiisii mid kastoon ku qabsay awaadiishiisii waxay tiri maxay dil waxay waxaasa tiri maxay samaysay waxay waxaasa tiri qofka salafiga ah waa inuu qofka xisbiga ha war diinta maxaad u khaldaysaa sax hadaad khaldaysa keen daliil xisbigu cararaya mid salafi u soo shatoonaya miya suu salafigii adig iyo xisbigiidin dhexdhexaadinaya wasaata bayna salafiyatu lxisbiya walaaladeenu yar naxariiso war walaaladeen maan dilin manan feedhin manan dhagaxaamayn iyagaaba intaasoo goor isku dayinay dilaan inay afduubaan inay wanjalaan intuu nin ii yimid buu igu yidhi waxaan isku dayey inaan kugu ashkatay inaad argagixiso tahay markaasay suurtogeli weydii buui afkiisuu yidhi intuu yimid iyadoo ay saa hortaageen odayga jannagalo ah, intuu ka kacay masaajidka abu hurayra ayuu hadallo khalada ka yidhi ku yidhi ka daawaar sidaas maaha taasina sidaa ma taa garan maysi taas khaladay nebi maxamed qisada waan soo naqlin doonaa qisada saalifin wuxuu yidhi dadka wax qanxiyata adigu qaar baa wax ma ku imaatay isagaa batakfiyiga ugu weyna isagaa xisbiya isagaa ka akhbafu naas ah oo dhallinyarada ku gubo ku ololiya dhalinyaroo salafiyo adeeriyo la yidhaahdo nuur gurigiisuu ku eriyay haddaa salafitibi kur ka bax gurigayga oo reemiyo mii ka yimid bax buu ku yidhi haddaa salaf noqotay iminka waxaa laygu yidhi markuu ninkii wax bartu wax fahmay iyo lacag uu dirdiraa baa la yidhi si hadhow marku soo noqda aanu dee ugu baalbaalin malaa ikhwati fillaah waxaa la rabaa in salaf xisbi la doono in laysku daro laysku dhafo masaajidka abu hureyre xisbiyiinta waa u bidmanin waxa dhacday odayga janagalnahda xisbiga ee ictisaamiga ayaa waxa dhacday inuu ka kacay masaajidka abu hureyre odayga janagalnahda markuu masaajid ka kacay inan dhalinyarada salafiinta kamid ah ayuu radinayay oo xadiid anas bin maalik uu ka wariyay nabiga sheegay kadib uu yidhi inanka waa loo soo dhiibay wax noo sheegay wax loo soo dhiibay takbiirta laga hadlayay in la daba qaaday in qofku kaliya uu qaado inama usoo dhiibay qof usoo dhiibay cid baa usoo dhiibtay wadaadda usoo dhiibay inagu haddaynu shaaficiyana inaguna fiqigeena shaaficiyada waxay nagu qoran takbiir takbiirta in imaamka laga daba akhriyo marka uga tagi meena hadalkiisa fiqigeena shaaficiye buu yidhi hadalka halkaa markuu maray waxaan ku idhi su-aal baan ku weydiiyey wadaad ninka hadlay xadiid buu sheegay xadiidkii anas bni maalik bukhaari baa wariyey aduu xadiid inoo sheega ma aayad dabeeta wuu aamusay ma dhamaystaa wuri ha dhamaysan baan ku maxaa dhamaysan baan ku idhi xadiidkii rasuulkaa baan ku leenay xadiid inoo sheega xadiidkii wada firtaybe xadiid dhamaa lagu sheegoo leeday waa loo soo dhiibay xadiid sheeg ama aayad kadib baynu ka tegaynaa aaraabaa ina kala soo dhiibay buuhi mid halkaa fadhiyo mahad foollenaba hadla wuxuu yidhi sheekha ka aamus nebi maxamed buu hadalkiisii yidhi waa aaraa adna sheekha waad ixtiraamaysaa akar min annabiy miya intuu aamusay labadiisii kabood buu qaato u big buu yidhi waxaan ku yidhi xadiid ma sheegaysaa sheekhow wuxuu yidhi waxaa jira oday yar halkaa kacay oday yar sidii barala jazaahu allahu khayran wuxuu ku yidhi jalangalow adeer inanku wuxuu sheegay iyo waxaad sheegaysaa maxaa u dhaxeeya wuxuu yidhi inankuna uu saxsanaa annagoon saxsanay labaduuna saxsanay <laughs> oo wuxuu haddaad labadiina saxsantiin maxaad ummadda buuqu gelinaysaa iska fadhiisadii iska dhig mikrofoonka maya wuxuu yidhi waxaa jira inama yaryaroo isqarxiyo oo dadka dhiiggooda xalaashada waxaan ku ihi waa adiga kuwaasi ictisaami baad ahay takfiiriya ummaddana ugu baaqa mar walba inay isqarxiyaan dagaalamaan toban sannadood ka badan kaa digayey oo adiguna jihaad ku diidayey ma maanta aad ka dhigaysaa ramadni bidaaya hawan xanuunkaa intaad isu talaacranaysaa haddaad aamusi weyday buu yidhi shaqaan kaa qaban waxaan ku idhi wax kale malaa de kuma dhawee daxs baa kaaga dhawe talankabaa lagu rida laba dacsi kala soo baxo igu jihaad baan ku ihi kabaan la soo bax dacsigaaga igu shiijiide inanu dhalaaq kaxeeyey oo saaray kuwaasaa la soo dhawaysanaya oo loo doodayaa xisbi go maasha allah nin salafi markuu xisbiga ka hadlo intaanu ka xisbiga hadal buu ka salafiga ooyayaa heshiicigaa ii yeedhay maalin maalmaha ka mida ah. kala heshiicigalana intu toosnaa wuxuu igu idhi walaa muxaadara gal masaajidku qaar xisbiyiina salfiinta radiye u jawaab waayay baan ku idhi soomaalidu hore waxay ugu mahmaheen gal dadliqa qori baa layskaga eegaa waxaan ku idhi anugu waan geli doonaa muxaadarada waan radin xisbiyiinta e laakiin abulfatxi ha iga horeeyo cabdifataax nin ahdo abulfatxi muxaadarada qaybta hore ha galo abulfatxi baa muxaadarada qaybtii hore galay qaybtii hore markuu galay masaajidku wuu buuxay min albidaaya ila anihaaya dartu ka bilaabna ilaa halku dhammaan masaajidku wuu buuxay budh buu ahaa xaq baa la sheegayey ina cala alxaqi nuura saf baa dhegeysta khusbadiisi maxadaradiisaba saddex qof baa dhegeysta dhibaatadaas dadkii waa lagu dul caajisaya qofkii gam ayaa u seexanaya soo maydha laga hadlaya khudbad maalin walba in la soo maydho weyn maalin jimcaha aadaabta jimcaha salaada si loo ilaaliyo iyo wixii la mida ah. waxaa dhacday maxaadaradii koowaad markan galay ayuu rashiidiga telefooni soo diray wuxuu igu yidhi qaybta kale aad adigu iska daa maxaan daayama kuwa aan maya inaga daayo iska daa armadayna kuwa aan galaya iska ilo محقي ما دين حرق يمن حقو يمن محاضرة دي وسفي عمل ما يسنى هذنا هبين كل بعد كعل يوم محاضرة كلام قلي يجان كل دينيو الرد المفحم على المسود صاحب الورقات السوداء والمقدم isla muxaadaraadka ku ridiyey saacadii bal bay socotay laymana xirin xaligna ma imanin xisbiyiinta loogi in la gar helayo laakiin mid nacas oo beliidoo salafi sheeganaya haddii la radiyo saldhiguu ku cararaya waxaa la sheegay wadaaddo salafiyiina ama ha khaldanaadaan ama ha saxsanaadaan anuu ma sheegi kuwa masaabiirtaadii anuu salafiyad xag ka saaran maayo ma tabdicinayee ayaa rag radiyey salafiyiina saldhigaabay kuwii aan kuwii salafiyiin mid ma la radiyee kuwii baa maxaa lagu radiyey waxna anigu igu uri mubtadic baa tahay waxay dee macnaheedu mubtadic ma ma budba <laughs> ma anigu wuxuu faasiq baa faasiq waxayna hay mubtadic bi igu uri faasiq bi igu uri nolol ma saamaxani naga tagal guuri afka leer ka qabso ama saxsana ma khaldanaba saldhigin lagu cararo caadadii fircoon in saldhig lagu cararo marka lagu radiyo fircoon buu nabi muuse ku yidhi qaala rabu asamaawaati waalardi wamaa baynahuma in kuntum muuqiniin wuxuu ku yidhi rabbi waa kii abuuray cirka iyo dhulka inta udhaxaysa macaaladuu ka abuuray buu ku yidhi qaala liman xawlahu alaa tastamicuun miidan maqlin wuxuu leeyahay qaala rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliin isagii buu taabtay rabbigaa weeyaan buu ihi rabbigiin weeyaan buu ku ihi aabbayaashiina horna isagaa abuuray inuu aabba dhalu fircawn u sheegay soo saa maaha saasuu ku yidhi markii laga badiyey fircoon maxaa dhacday lain ittakhadta ilaahan hayrii laajcalanaka min almasjuuniin haddaad ilah anigaan hay samaysatay buu idhi jeelkan kuu diri nabi muuse mu baqday qaala awlow ji'tuka bishayin mubiin war haddaan kuula mid buu shay ka warran qaar buu halkaa malaa fircoon ku dhaamaaye qaala fa'ti bihi in kunta min asaadiqiin soo faati bihim kutub haddaadan u sheegaysa ii keen buuri fircoon markuu yidhi muuse waan ku xidhi calayhi salaam muuse wuxuu ku yidhi awalow jiituka bishayin mubiin haddaan wax cad kuula mid maadan xidhi emay buuri fircoon marka kuma xidhiyo buuri faati bihi ii keen waxa cad faalqaa casaahu faidaa hiya thucbaanu mubiin markiiba fircoon waa waxa lagu yidhi arji wa akhaahu badka gelin baa dhow kaa badiyey balu yarkaad iyo xujo kale addoonan dayla mid ma haysta adugu iyo ciidan soo kariysaa lagu yidhi arji wa akhaahu wabcath fi lmadaa'ini xaashiriin magaalada ciidanka usoo warr baa lagu yidhi ya'tuuka bikulli saxaarin caliim waxay ku keeni doonaan musixir kasta oo sixirka si khatar u yaqaano cilmi leh markaasuu yidhi ballan inoo dhig muusow wuxuu ku yidhi mawcidukum yowmu ziina wa an naas duxa waxaa inoo ballanaa maalinta ciidda oo dadka barqa la soo xaadiriyo nebi muuse wuxuu watay xaq la fahmo dadkoo dhan isugu yeerbuuri dadkii baa bannaankii la isugu keenay saxaradiina waa tadgood wuxuu ku dhacay ilahay rumeeyeen sidaa ogeed dee fircoon wuu ku hanjabay keliya laakiin kuwa saldhig ku cararay wuxuu yidhi ibnulqayim nuuniyadiisa alkaafiya shaafiya wuxuu ku yidhi waa dumarka caadadooda inay saldhig ku caraan ama jeel ku caraan ama xukaamta ashkurtoodaan waa caadatu nisaa dumarka cay umaa haddee hadday gabadh nin isqabtaan iskama celin karta dee weli dawlad jaraaga celiya ninka uga xoog weye ninkuu ka awood badan yahi walaysa dakaru kalunfa haddaad salafi tahay kun shujaacan wa kun salafiyan saadiqan wa mustaqiiman hadalka waan ku dheeraaday waxaan ku soo ururinayaa inaan aqriyo masale ka mid masaaisha cilmulxadiidka kadibna saasaan kaga baxaya biidni illahi tabaaraka wa tacaala masaladaas waxay tahay masaladan kusoo ururinaya hadalkan ahlu sunne sheekh ka mida ama caalim ka mida culimmada sunnada hadduu cid jarxiyo hadduu cid tabdiiciyo ama uu tafsiiqiyo ama uu cadaaladiisa isqaatiyo haddii uu kala dhigdhigo isqaadintuu isqaatiyey hebel ama radintuu radiyey ama jarxintuu jarxiyey hadduu tafsiili idhahdo sidaaiyo sidaa weeyaan hebelo saasuu saabu noqday waa la qaadanayaa hal milyanoo sheekh hadday khilaafaan sharxintiisaasumaa la qaadanaya hadduu sheekh rabiic qof tabdiiciyo oo culimmada kaloo dhammi tacdiiliyaan kulligood waxaa adduunka culimo jooga oo sheekh rabiic laakiin sharxintuu sharxiye uu tafsiiliyo tiisaa la qaadanaya waana waajib in la qaataa maaha shay ikhtiyaariya oo qofka odhanaya kan doona anugu yeelaya wuxuu yidhi sheekha lahda almucallimi wuxuu yidhi kitaabkiisa التنكيل مجلد ككوبا صفحة الثانية سقاشة وحو كيري وحو اعلم أن الجرح على درجات وحد قاتابو يري إن جرحه وليه درجوين كالصر سرية الأول المجمل ككوبا دوا جرحك مجمل كان وهو ما لم يبين فيه سبب maa lam yubayan fiihi sababna waa la odhan karaa waa ka aanu sheekhii jarxinayay caddayn sababta ama kii aan sababta la caddayn haddaynu muqiyulsiiqo u banayno qaala wuxuu yidhi ka qowli ljaarixi laysa bicadl hadduu qofku wax jarxin yidhaahdo laysa bicadl amba uu yidhaahdo faasiqun faasiq weeyi kaas waxaa la aljarxu almujmal muu caddaynin ahaaniyata labaad waa mubayanu sabab ka sababtiisa la caddeeyey ومثل له الفقهاء وفقهاء وحي تساليين بقول الجارح قفك واحد جرحين ينهضو فلان زان فلان صارق فلان قاذف سيدا ينهضو ووراء ذلك درجات وحكسي دم يقول تانا درجوين يضا اسخلاف سنتهاي خلالك قفك كان دعي عدم كيس كلمة جرحي مفسر كام كو شيء زاني او كله سارق او كله قاذف او كله وجرح مفسره كل شيخ هذي مادان ولنا هبل زاني ما waxa leeyahay shug sheekh aduu waxaad ku baaqitay cilmigaagii run baad sheegtay zaani maaha adiga say kula tay laakiin ninkan wuxuu arkay isagoo zaaniya marka waxaa leeyahay aduu iska sug cilmi ziyaada wista ninkaniya wuxuu yidhi shawkaani raximahullah cilmiga jarxiga kan lagu camal falaya markuu ka warramay oo uu sheegay inuu yahay in lagu sifeeyo qofka uu sheekhu idhaahdo buu yidhi sayu lxifdi kaasi xifdigiisa ma fiicna bidacfi lxifdi aw bitasaahuli fi riwaayati aw biliqdaami calaa maa yadullu calaa tasahulihi biddiin haddii taa lagu gano waa jarxi mufasir buu ihi shawkaani fashdud calaa daalika yadayka buu yidhi tantafic bihi cinda اdiraabi amwaaji اlkhilaaf arintaa qabsoo ku dheg buu yidhi waxaad ku intifaaci doontaa marka laskhilaafee marka laskhilaafo culimmada isku khilaafaan qof jarxintiisa hadday culimmadu isku khilaafaan qof tabdiicintiisa tafsiiqintiisa takfiirintiisa xitaa waxaad ku dhegaysaa mufasarkaad ku dhegaysaan dabada qabsanaysaan jarxigii mujmalkahaa iyo tacdiilkii mujmalka ama mufasalkaana waxaad leedahay halkaa igu suga idinku mhm. wuxuu ku yidhi irshaad ulfuxuul fuxuul waa ragga qoodhaha intii la hanuuniyey maaha ragga aan qoodhahayna waxba fahmaayin ee hadalku shushuba kugu dhaco ragga qoordhaa baa la fahansiinayaa oo loo sheegaya mujalladka koobaad safxadda hadday culimmadu nin tabdiiciyaan ama sheekh wuli tabdiiciyo waad ku camal falaysaa oo haddaa sheekhu muxuu tabdiicinaya haddaan laga qaadanin oon la maqlaynba sheekhi muxuu tabdiicinaya ma isagaa iska nacay miya allah waa mubtadi isagaa iskula miya waa mubtadi ummadduu u sheegayaa ilaahayna wuxuu yidhi atiicu allaha wa atiicu rasuula wulamri minkum masaladana waynu soo tacsiilinay waxaa kaloo uu tilmaamay khatiibu albaqdaadi kitaabkiisa alkifaaya safxadda boqol iyo shan jarxiga lagu camalfal inuu yahay jarxiga mufasarkaa wuxuu yidhi kadib maruu ka warramay fawajaba lidalika an yakuuna aljarxu wlaa min altacdiil arintaa waxaa laga qaadanaya oo ka warramay alfaada hadal dheer buu akhriyey wakhtuna wakhti badan inimi haddii sidaas ay buu yidhi waxaa laga qaadanaya jarxintii in laga hormarinayo tacdiilkii dhaawacii la dhaawacay waajintiina waajin laga hormarinaya tabdiiciisi waxaa laga hormarinaya wax kastoo soo hadhay culimmadu way tabdiiciyeen soo bas waa laga tegaya qofkaas mubtadic mar odhanaya waxaa kaloo ka warramay zarkashi kitaabkiisa annukat wuxuu ka warramay arrimo fara badan wuxuu yidhi wasaxiixu taqdiimu ljarxi lima dakarna sida saxdii waxay tahay marka in jarxintii la hormariyo waxaan soo sheegnay awgeed wuxuu haystaa buu yidhi qofkani litadammunihi ziyaada khafiya can mucadili waxa loo hormarinayaa buu yidhi jarxinta qofkan wax jarxinaya wuxuu haystaa cilmi aanu haysan kii wax tacdiilinayay kadib wuxuu yidhi falow jaraxahu waaxidun haddii sheekh kuli uu jarxiyo wacadalahu miatun boqolna ay tacdiiliyaan qudima qowlu lwaaxidi lidaalika sheekhaa keliya ayaa la qaadanaya boqolka hadalkooda waa la ilqaynaya waa la tuuraya sheekhaa tajriixiyo keliya ayaa qowlkiisa la qaadanaya ma waxaynu akhriyaynaa kutubtii iyo culimmada hadalkoodii mise cidda lala hadlayaan jarxiba garanayn ma cidda wax qorqoraysa iyagoo o garanahayn wax iska qorqoraya mise way iska indhamarinayaanoo kutubuljarxi watacdiil waxbay ka akhriyeene is-indhamarin cad bay ku socdaan sidii waraabihii uu yidhi ma raybadkaan raybadkii ahayn mise anaan roorayn mise rubadka allagoogi baan ru sheegayn wuxuu yidhi imaamu nawowi walow tacaarada jarxun watacdiilun qudima cala atacdiili cala almukhtaari aladii qaalahu almuxaqiquuna waljamaahiir hadday iskhilaafaan buu yidhi jarxin iyo tacdiil jarxintaa tacdiilka laga hormarinayaa sidai la doortay ee ay yidhaahdeen muxaqiqiintii jamaahiirtu walaa farqa bayna an yakuuna cadad lmucadiliina akar aw aqal mana aha buu yidhi mid la kala saarayo cidda wax tacdiilisay inay yaryihin ama ay farabadan yihin liana aljaarixa alaca calaa amrin khafiyin jahilahu lmucadilu waayo qofkii wax jadciyey wuxuu ku baraarugay oo loo hormarinayaa waxay heleen cilmi ka qarsoonaaday cidda wax tacdiilisay sharxu muslimka mujaladka koobaad safxadda wuxuu yidhi ibnu kaiir raximah llahu tacaala في اختصار علوم الحديث صفحة بقول يا فري صدن لا بقول شني صدن وأما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا هدايس خلافان جرحي تعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا واحد قدبون أو إن لها بون إن جرحي قاسوية من مفسر دي وهل هو المقدم ما يسأل الله مرنيا أو الترجيح بالكثرة مسا انت بدن بالا رجحيا أو الأحفظ مسا كحفظك بدن بالا رجحيا وواحد ورنيا انت بدن هدي تعديلسو ولا قادنيا كحفظك بدن هدو تعديليو ولا قادنيا محال يلي أبو ابن كثير والصحيح والصحيح صحدي بويري أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا جرح قال الله هرمرينيا سيدين يدون لك الغيبريبين هدو يا جرح مفسر سنعاني بوحو يري لكن الجارح أولى wain kasura almucadilu jarxigaa cawlaysan cidda wax tacdiilinaysa waa fara badnaatee in jarxiga la horaysiiyo subulaalaamka mujaladka safxadda waxaa kaloo uu suyuudi yidhi waida ijtamaca fiihi raawiyuu ka warramayey tadriibu raawiga safxadda wuxuu ka warramayey raawiga wuxuu yidhi وإذا اجتمع فيه هذيك كل مان أي الراوي الراوي جرح مفسر وتعديل جرح العدي تعديل فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدل وحل هرمرنا يا جرحك هباء هذا قوة تعديل يقار فربضني هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين سوى صحة فقهاء أكتوذا إيه أصوليين تبا ونقله الخطيب عن جمهور العلماء وحو كسور خطيب علم ماذا جمهور كودو كسو نقليين وعكلو تلمامي العلامة الشنقيطي رحمه الله مذكر مذكرديسا صفحة بقولية صدح يلواتا الجرح إذا تعارض مع التعديل قدم الجرح جرح يتعديل هذا خلافان jarxinta ayaa la hormarinaya waayo liana almujarixa iطalaca calaa amrin khafiy qofka wax jarxinaya wuxuu daalacday oo u eegay ciddii kale ka qarsoonaatay imaam rabiic ibnu haadi almadkhali alxahu cala almawadati waاlitilaaf safxadda lixdanaad ilaa koobiyo lixdanaad isna wuxuu ku sheegay in jarxiga mufasarka ah la hormarinayo tacdiilka laga hormarinayo sidoo kale wuxuu ku tilmaamay shariidka as'ilatu shabaabi cadan can fitnati abilxasan wuu ku tilmaamay waxaan ku siilaani doonaa intaas su-aal la weydiiyey sheekh muqbil ibnu haadi lwaadici waxaa lagu yihi sheekh muqbil bacdu nnaasi yaruddu qowla aljaarixi min culamaai sunnati fii bacdi almubtadica bixujati ana hada almajruux lam yatakalam fiihi baaqi culamaai sunna قائلا أين فلان وفلان لماذا لا يتكلمون لو كان حقا لتابعوه فهل يشترط في الكلام على الشخص وتجريحه أن يكون أكثر علماء السنة أو كلهم قد جرحوه لا سيما وأن هذا الجارح قد اطلع على بينة من كلام هذا المبتدع من خلال محاضراته وتآليفه وحال لقول الشيخ مقبل من هذا الوادع ذاتك قاركود وحي دينيان in wax laga sheego culimada mubtadicada qaar ka kamida ah culimada sunnada ka sheegaan marka wax laga sheegana waxay odhanayaan dadka qaar hebel iyo hebel bakamay hadale hebel hadaanu hadal iyo hebel um, hantani socon mayso hadduu xaq iyo hebel baa ku waafaqi lahaa sidaasoo kale maxay u khilaafeen ma la shardiya qof in laga hadlo la jirxiyo in culimada badankoodu ay ka hadleen ama culimadan ay isku waafaqeen inagoo og qofka wax jarxinaya inuu cilmi haysto qofka mubtadica muxaadaraadkiisa iyo kutubtiisana uu ka soo ururiyey cilmigaasoo ah inuu khaladaad ku dhacay ka ahlulbidci faajaaba wuxuu ku jawaabay sheekh muqbil nacam nacam almas'alatu yaa ikhwaan maa qanaca alqowmu almustalax wuxuu yidhi mas'aladu waxay tahay walaalayaal dadkani ma akhrin musalax xadiidka aw annahum qara'uuhu wa ama way akhriyeene xaq iyo baadilka isdhex waa hadalkan idhi wallaahi inaanan akhriyin halkaas imika ka hor hadalkan markii hore idhi war miyaanay garanayn mise way garanayaan inagayna waalayaan qaala wuxuu yidhi naquulu lakum biacdam min haada waxaan idin leenahay taa mid ka sii weyn hab ana axmed ibni xambal qaala iqa wayaxya ibnu maciin qaala kadaab waxaa ka soo qaadaa wuli axmed ibnu xambal inuu qof ka yidhi waa iqa yaxya ibnu maciin waa kadaab fahal yaduruhu qowlu yaxya waqad khaalafahu axmed ibnu xambal ma dhibayaa hadalka yaxye isagoo axmed khilaafa yaxye qaala nacam qowlu yaxya jarxun mufasar wuu dhibayaa buu yidhi ninkaa waayo hadalku yaxya ibnu maciin kadaab weeye waa jarxi mufasara اطلع ما لم يطلع عليه أحمد وحو ايغي او اركي وحان احمد ارك شريط كلا الاجوبه النديه على الاسئله الهولنديه وهكذا لويدي اذا وثق الراوي واحد وجرحه اربعه او جرحه واحد ووثقه اربعه فالقول قول من بينوا لي مثالا واحدا من كتب الحديث والرجال في الجرح المفسر لأنني قدمت تعديل الأكثرين ساسا لقيري وعلى قول الشيخ مقبلو هدين راوية مدعو إلى هذا نكاسبو ونكسي أفرنا أي كدقان أمام مدعو كدقو أفرنا أي وناتيان كيلا الله هرمرين يا وحدي عدي سنة انت تصالة قول كتب حديث كي كتب جرح كان إيشاقا جرح مفسر كن محوياي وآية وحن هرمريي تدكي فربضنا أيان كهرمريي مدكي كليه انت أي عدي بويلي وهو كل جواب الشيخ مقبل أما تقديم تعديل الأكثرين فليس بصحيح لأن الجارح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل وعكير الشيخ انت فرها بدل الهرمرية وح تعديليسان بوناجزي مثل حماها بول الشيخ قفك وح جرحية وحو هيا علمي آنو هين كتعديلية كذب سفي عن بوقس وجوابي مسألة واك ورمي إجابة السائل على أهم المسائل أفر بغلية سديدية سقاشن أفر بغلية سقالية سقاشن لبدا صفحات هذا في أنبو كلي وحكى لنا ويدي الشيخ ربيع بن هادي المدخلي المجاهد العلامة هل يشترط في جرح أهل البدع إجماع أهل العصر أم يكفي عالم واحد miyaa loo shardiyaa marka in ahlubidca la jarxinayo inay culamada casriga o dhan isku waafaqeen mise qofka waa ku filan faajaaba wuxuu yidhi sheekhu haadihi min alqawaacid almumayacati alkhabiisa baaraka allahu fiikum ayu casrin ishtarada hada alijmaac wama daliilu calaa hada ashard kullu shardin laysa fii kitaab illahi fahuwa baatil wuxuu sheegay inuu manhajkii mumayacada u yahay ee khabiidkaha waxaanu sheegay ijmaacaasi in cid shardadi aanu jirin xafidahu allahu tacaala marka waxaa looga noqon karaa shadiidku kuridii faalix alxarbi cilmigan wuxuu u baahan yahay barasho iyo fahm wuxuu baahan yahay qofku inuu baac ku lahaado intaanu iska dhurmin dhurankuna waxba kuu faa'iidayn maayo difaacaad cid difaacaysaana inay qawaaciddii sunnada burburisaanba baabiisa maaha wadaadka radintiisana kolley waxaan eh, ku joojinayaa muxaadaro soo socoto oo kale ama kelmad kaloo soo socotaaan kusii larayo wakhtigaa wakhtiga kusoo soo xiga isagoo gaar u baabaysan maayo laakiin waxaan ka hadli doonaa tamyiica iyo ahlu tamyiica iyo waxyaabaha weylaadka ah ay ku sifaysan yihiin dembigeena allaha dhaafo subxaanahu wa tacaala xaqana allah ina waafajiyo diintiisa saxdee fiicanna ilaahay subxaana wa tacala inagu toosiyo intaasaan kaga gudbi doonaa radinta wadaadka hadduu ilahay qadaro ilahayna xaqa ha tusaana waafajiyo innagana ikhlaaska inuu gargaaro wixii khalad inaga dhacayna ilaahay subxaana watacaala inaga dhaafo wixii ay nasiibnayna allah inaga abaalmariyo hana inaga dhigo kuwa ka ilaashan lagana dhowray istusnimo magac iyo maamuus iyo maal inaynu ku raadino radintayn cid radinayno inaynu magac ku raadino inaynu caan noqono inaynu ku raadino ilahayna dembidhaaf aynu weydiisanayna waxaanu weydiisanayna inuu naga ilaaliyo dhibaato o dhan istusnimo inuu naga ilaaliyo isnaqashiina inuu naga ilaaliyo cibaadaadkiiyo waxyaabaha khayrkii qabanayaanna kuwa ilaashada allah inaga dhigo ilaahayna u ilaaliyo sal allahu calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbi